بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى في باب جواز ركوب البدنة almuhdaati liman ixtaaja ilayha wuxuu ku saabsan yahay jawaazi rukuubi lbadana badanada oo loola jeedo geela almuhdaat ee la hadiyeeyey xaramka loo hadiyeeyey la rabo in loo gowraco masaakiinta xaramka inta la sii wato ee xaramka loo sii wado neefkaa geela ah rukuub waa noqon karaa oo waa la giyaadiidsan karaa oo qofkii waday ee sadaqadaasi baxsan rabay korka waa kaga fadhiisan karaao waa rukuubi karaa waa furi karaa liman qof wayase ixtaaja u baahda ilayhaa badanadaas qofka u baahda weeye waa ruuxii u baahda marka waxaad garanaysaa tarjumada in la qayday oo la yidhi liman ixtaaja ilayha bacd ariwaayaat ayaana qaydkaas iska leh oo qofku hadduu u baahan yahay inuu gaadiidsado laakiin waa inayna wax darar ah uuna ka soo gaaraynin rarashada la rartay oo neefkii la rabay asagoo saliim ah oo ceeb oo dhan aan ka nabadgalay oon lahayn in la gowraco oo xaramka la gaadhsiiyo haddii dhibaato iyo darar uu ka soo gaarayo rarashadaasi maya lama oggolo amaa qofka aan awood awood u leh wax kale heli kara ee baahi aynan haynin asagu inuunan isticmaalin neefka hadiyada ah ayaa afdaloo fiican ama ay tahay sababtuna waxaa weeyaan waxay noqonaysaa sadaqadii qofka uu la baxay oo qaar ka mida uu la noqday bay noqon qaar ka mida asagoo la noqday oo ku dheggan sadaqadiisii ayay noqonaysaa marka kolba baahiba aynan haynin waa inuu niyaddiisa ka gooyo o farahaba ka qaado qaala xadaanaa yaxya binu yaxya qaala qara'tu calى malikin can abi zinaad cabdullaahi bnu dakwaan can ilacraj cabdiraxmaan bni hurmusin can abi hurayra radia allahu canhu cabdiraxmaan bnu sakhr adawsi ana rasuula اllahi salى اllahu عalيh wasalam ra'aa rajulan nin buu arkay nebigu yasuuqu badanata neef geela kaxaynaya ma saaree dabaduu ka wadaa waa kaxaynayaa fa qaala nabigaa wuxuu ku yidhi irkabhaa warfuul qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuul allow innahaa neefkan badana waa badano waa neef hadiya oo xaramka loo wado fa qaala nabigaa wuxuu yidhi irkabhaa fuul weylaka ayuu yidhi waa canantay fi aaaniyati markii labaad oo hadalka ku soo celiyey aw fi aaliati markii saddexaad canaantana waxaa keenay ninkaasi nabigu hadal ku soo celiyey calayhi salaatu wasalaam mana la oggolo nabiga calayhi salaam amarkiisa in hadal iyo su'aal laga hor keeno lama ogolo wa samicnaa wa aطacnaa waxaan ahaynoo kuu bannaan iyo tanfiidu alma'muuru bihi wixii lagu amray inaad fuliso oo kuu bannaan ma jirto saas darteed buu nabigu wuxuu yidhi waylaka xanaan weeyaan in kastoon habaar dhab ah loola jeedin ilaan weylku waa waadin fii jahannam halaag iyo naar iyo cadaab weeye kelimaad waxay ka mid ahayd laisku canaanto ka taribad iyo daaka wacaqraa xalqa iyo wixii lamid ah alfaad noocaasoo waxaa jirta laisku canaanan jiray laakiin xaqiiqata adducaa habaar aan loola jeedin xaqiiqa marka waxaa weeyaan xadiidku wuxuu ku cad yahay fii maa lafdiga xadiidkan hadda aan ku jirro wuxuu ku cad yahay fima qaamat bihi tarjuma oo tarajama bihi mutarjim mutarjimkaas baabka asaga ah tarjumadiisu waafaqsan yahay in la fuuli karo marka inuu u baahan yahayna waxay ka caddahay inuuna neef kala haysanin oo uu kaxeenayo daba socdo oo wax kaloo gaadida uu saaran yahay aysan jirin dhulkaasna waa dhul saxro ah oo dhagax ah oo in gaadiidii wax la saaran yahay mooyeene aan lagu lugayn karin ama ay dhibaato iyo sucuubo ka jirto in lagu lugeeyo dhagaxyo iyo muxuu ahaa filgimo fara badan iyo qoraxda hadday kulushahay oo laguba socon karin saa darteed baa gaadiidka in la fuula ay tahay ilaa xataa kuwa xoolaha raaca ee geela la jira waxaad arkaysaa isagoo saara neef geelina la jira kuleelkaa meesha ka jira iyo dhagaxa asaga ee lagu socon karin ee saxraha ee adag qaala وxadaثna yaحya bnu yaحya qaala akhbarana الmuqيira bn cabdiلرaحman الxiزaami can abi zinaad can lacrad bhada اlisnaad waqaal baynama rajulu yasuuqu badanة muqalada halkaa marka waxay ku caddaynaysaa neef geelahoo hadiya buu ahaa inuu ninka marka yidhaahdo inahaa badana laftirkeeda waxay ahayd sabab lagu canaanan karo maxaa yeele nabigu wuu arkaa inay tahay neef hadiya ahoo calaamad iyo sumadii bay wadataa luqunta loogu xidhay inaad marka u tiraahdo waa badana nabiga calayh salaam uga baarkaaye taxsiilu xaasil waay qaala xaddaana moxamed bnu raafic naysaburi qaala xaddaana cabdrazaq bnu hamaam asancaani qaala xaddaana macmar ibnu raashid can amaam bni munabihin qaal hada ma xadaana abu hurayra can muxamedin rasuuli illaahi sala allah alayh wasalam fadakara axaadiia minha saxiifatu hamaam bni munabih can abi hurayra ayaa la yidhaahdaa axaadiid fara badan oo min ariiqi hamaam can abi hurayra ah oo abu hurayra uu ka soo wariyey weeyaanu halkaa dari kuyada yimid markaa hadda intaa uu ka rabuu kaaga soo qaadaya fadakara wuxuu sheegay hamaam axaadiia axaadiioo minhaa axaadiistii abu hurayre uu ka wariyey ka mida ah. wa qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam abu hurayra baynamaa rajulun yasuuqu badana wixiioo nin uu neef geela kaxaynaya muqalladatan xaalay tahay mid kuushii iyo calaamadii iyo sunnaddii xaramka hadiyada loo wada ay lahaayeen luqunta ay ugu xidhan tahay buu qaala lahu rasuulullaahi wuxuu ku yidhi calayhi salaam waylaka rkabha war fuul buu yidhi faqaala badana yaa rasuul allah waa neef hadii ood xaramka u wado ilaahay dartii aan u baxsaday inaan u dhowaado oon ku saqajaamo ma rabo qaala wuxuu yidhi waylaka ma aha wax dhibaato ah iyo wax xumaanoo kaa soo gaari eh irkabhaa fuul waylaka rkabhaa fuul buu yidhi nabiga calayi salam intuu canaantay dhinac waxaa laga fahmayaa xadiidka saxaabada dadaalka ay u dadaali jireen cibaadadooda iyo daacadooda dhinaca labaadna waxaa laga arkaya raxmadda nabiga calayh salaam oo saxaabadiisa xaaladooda mar walba la socday oo u naxariisan jiray ayaa laga fahmayaa oo haka nabiga calayh salaam saxaabigaa u naxay daba socda hashiisii ama neefkiisii daba socda qaala waxadaanii camru naaqid wasurayj binu yunus qaala xadaana hushaym bnu bashiir akhbaranaa xumayd an haabit bnu anasin can anas bni maalikin qaala qaaladaa wata qaaladaa waxaa wata xumayd xumayd riwaayadan haabit buu ka wariyey oo asagii anas u dhaxeeya haddana wuxuu yidhi wa adunnunii haddaan xumayd ahay waxaan u malaynayaa qad samictuhu inaan maqlay xadiidkan min anasin inaan ka maqlay inaan anas ka maqlayna waan u malayn markaasuu deenna haddana rafcan lishaki asagoo iska kor yeelaayo yuu haabit ka wariyey xaw xadaanaa yaxya binu yaxya walafdulah akhbaranaa hushaym binu bashiir can xumaydin can haabit اlbunani ibni aslam can anas bni maalikin qaal mara rasuulu اllahi sala اllahu alيh wasalam nabigaa soo maray birajulin yasuuqu badana kaxeenaya faqaala inaha badana weeyaan rasuul allah qaala irkabha maratayn ou alaaan buu ku celceliyey rasuulka calayh الsalaatu wasalaam waxadaana abu bakr bn abi shayba qaala xadaana wakiic bn jaraax can miscar ibni kidaam can bukayr bn akhnas can anas bni maalikin radi allahu canhu qaal samictuhu waxaan maqlay yaquul mura calaa caliyin mura cala anabiyi dheh sala allah aleh wasalam bukayr baa wuxuu leeyahay waxaa maqlay anas yaquulu leh mura cala anabiy nabiga waxaa la soo mariyey calayh salaam bibadana neef badana ohoo hadiye ah aw hadiyah ama hadiyaah waa isku mid ee lafdigii buu shakisan yahay faqaala wuxuu yidhi irkabhaa fuul qaala nabigu ninkii wuxuu yidhi innahaa badana aw hadiya waa neef geelahoo xaramkaan u wada nabi allow badanada waxaa loo wadaa waa neef hadiye oo xaramka loo wado oo sadaqa ah ayuu ka wadaa oo aan raba inaan ku bixiyo gawraca xaramka ku gowraco ee ma aha badanada macnaheedu ma aha inuu leeyahay waa neef dhadig ah inuu leeyahay ma aha iskugu mid bayaed carabtu bayna dakari waalunha bayna aljamali waannaaqa hal iyo riti waa iskugu mid isku sibay bay u isticmaalaanoo u rartaan faqaala wuxuu yidhi wain kaana badana badanaba ha noqotee fuul baan ku idhi waxadaanaa wahuwa abu kurayb qaala xadaana ibnu bashrin can miscar bn kidaam qaala xadaanii bukayr bn akhnas qaala samictu anasan yaquul mura cala الnabiyi sala اllah alay waslam bibadana neef geelaa la soo mariye fadakara mila وxadaثnii mxamed bn xaatim qaala xadaثna yaxya bnu saciidin can ibni jurayjin qaala akhbaranii abu zubayr qaala samictu jaabir bn cabdillaahi baan maqlay oo su'ila la weydiiyey can rukuubilhadyi neefka hadyada ee xaramka loo wada ee qofka uu rabo inuu ilaahay ugu dhowaado ma sii gaadiidsan karaayo ma isticmaali karaa faqaala samictu nabiya nabiga calayhi salaam baa maqlay buu leeyay jaabir yaquulu nabigoo leh irkabhaa bilmacruufi si macruufa u isticmaal waxayna tankeeda ka badan ha saarin wax culays iyo xanuun ku keeni kara iyo nabargaad yaan loo yeelanin si macruufahoo culays aan lahayn oo dhib lahayn idaa goortii baad fuulaysaa ulji'ta ilayhaa lagu baahigeliyo ulji'ta haddii baahi iyo xaajo ay kaa hayso haddana si macruuf aad u isticmaali waa ku bannaantay maxaan la oggolayn haddii aadan u baahnayn adoon u baahnayn xoolihii xaramka aad u wadda hadyadaada haddana ku leexato waxaa kaloon la oggolayn waad u baahan tahay laakiin waxaad saartay alaabaad saartay adaabo iyo culays ayna qaadi karin baad saartay taana lama oggolo oo xoolahan aan dhaqanno hadday ama aan isticmaallo ama rati ahaada ama dameer ha neefku ahaadaba ilaahay baa noo baneeyey inaan isticmaala laakiin bishardi waa in darar uunan meesha ku jirin liqowlihi calayhi salaatu wasalaam laa darara walaa diraar waa qaacida kuliya min qawaacid alkuliyaat ayay ka mid tahay qawaacidda waaweyn ee shareecadeenna furuucu lfiqi oo dhan bay hoos galaan waa xadiid nabowi ah sala allahu caleyh wasalam xagga kalena nabigu wuxuu yidhi laa darara walaa diraar wax allaala wixii darar iyo culays keenaya dhibaato lama ogolo dameerkii waad raran kartaa way fuuli karaan qof iyo lababa hadduu awood u leeyahay laakiin wuxuuna tabar u lahayn baan la ogolayn dhinaca marka laba dhinac ayay dadku yay istaagaan oo laba darafoo labadaba la ogolayn darafta koowaad la yaab ay dadku la yaabayaan hadday arkaan nin kareeto saaran ama dameergaari oo korka ka saaran alaabna u saaran tahay dadka qaarkiis jidhka ayaa danqanaya oo warka kac iyo ka deg bay dhahayaan sax ma aha litarkabuuha ilahay baab u abuurayba in la fuulo oo la adeegsado oo la isticmaalo ilahay baa noo abuuray subxaana wa tacaala oo wax alla wixii culays oon haysanoo dhanna aan saaranno wa taxmilu adqaalakum ilaa baladin lam takunuu baaliqiih ilaa bishiqi اlanfus wixii allaala wixii culays ahaayoo innaga culays nagu ahaa o dhan baan ka saaraynaa marka waa la isticmaali karaayoo taa la yaab ma leh dhinaca kalena waxaa weeyaan dadka oo wax tabartooda ka badan ay saaraan oynan calfinin oy dheefinin oo laga yaabo mararka qaar jaraaxe iyo dhaawac inay u geystaan garaaca la garaaci iyo xataa waxaad arkaysaa qaar dadka qaar arkaysaa meelaha qaar alxamdulilah hadda waaba lagaba tegay inta badan hadda magaaladan oo kale laakiin waa u dhici kartaa meelo badan inay ka isticmaal laga jirteen inay nabar u yeelaan nabar loo yeelo la duleeliyo neefkii oo markaa culays saaran yahay asagana uu rabo inuu dheereeyo oo orod badan uu sameeyo neefkiina uuna ordi karin markaasu wuxuu ka taabanayaa boogti ayuu qori ka gelinayaa marka wax dhaaqadiisa ka badan oo awooduu soo saari nafxoor weeyaan xanuunkii baa ka tambadanaya marka waa ordayaa intaasuu oga jeedaa lama rabo taana lama rabo qaala waxadaanii salama binu shabiib waa darar darar kale waa la zuulin adararu yuzaal weeyaan qaacidadu waxadaanii salama binu shabiibin qaala xadaana xasan binu acyan قال xadaanaa macqirin عن abi zubayrin qaal sa'altu jaabiran maa waxaan weydiiyey can rukuubi اlhadyi hadyada in la rarto oo la fuulo faqaala wuxuu yidhi samictu nabiya sala allah alay wasalam yaquul irkabhaa bilmacruuf si curfiga iyo dhaqanka dadkee suuban waafaqsan macruufka waxaa weeyaan maa yatacaarafahu nnaas oo haddana waafaqsan fitarka iyo caqliga saliimkaa waafaqsan baa macruuf loola jeedaa waxay ka mid tahay usuusha shareecadu aynu u xawishay ka mid tahay waxyaalaha shareecada in waxawisho ayay ka mid tahay oo adilada waxyaalaha qaar in la qiimeeyo oo la qadaro waxaa loo celiyaa curfiga iyo caadada dadka loo celiyaa dadka caadadooda iyo curfigooda loo celiyaa masruufkaa ka mid a masruufkii iyo biilkii iyo cidda waxaad siinaysa iyo reerkaada masruufkoodii iyo islaantaada aradbixinteedii iyo jiifkeedii iyo maskankeedii waxaasoo dhan xaggee loo celinayaa ilaan alla siiya waa la yidhi intee weeye intaad siinayso lama sii tafsiilinin fuqahada qaar baa yaa qayba qaybinayo intaasoo kooba kada saliidda intaas waxaa nas looma hayo ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wacaashiruuhunna bilmacruuf wacaashiruuhunna bilmacruuf wacala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf macruufkuna waxaa weeyaan maa tacarafa bihi naas dadka waxay isku aqoonsadaan dadka akhniyada ee xoolaha badan leh kuwa dhexdhexaadka ah, kuwa hoosee fuqaradaa qolo walba iyo tabartooda dhaqanka iyo noolosha siday ugu dhaqmaan dadkaasaa la raacinaya hadday noqoto aradbixii iyo hadday noqoto masruufkii iyo hadday noqoto sakankii iyo degaankii taas weeyaan wax lagu kala bixi taasaa lagu kala baxaya walidaalika haddii gabadhu ay qaadi u gudbiso ninkeeda qaadi u gudbiso xagga masruufka iyadoo ka sheeganayso biilkiisii iyo waxa uu qaatay iyo waxa muushaar ama u haystaa dib lagu noqon markaasaa waxaa lagu biisgaraynayaa dadka asaga lamidkaa ah, waxa masruuf iyo biil iyo maskan iyo aradbax u ah kuwaasaa marka lagu qadaraya lagu qiyaasaya halkaasaa loo gelinaya walidaalika ay culammadu yidhaahdaan alcaadatu muxakama alcaadatu muxakama qawaacidda waaweyn bay ka mid tahay hareecadaqaacidadaasna daliilkeedii asalkeeda waa aayaadka qur-aanka ah iyo sunnada nabiga calayh salaatu wasalaam uu dhihi jiray hinda bintu cutba nabiga calayh salaam markay ka sheegatay ninkeeda abu sufyaan wuxuu yidhi khudii waxaad ka qaadataa min maalihi adiga iyo carruurtaadaba maa yakfiiki waxay kugu filan bilmacruufi bilmacruufi buu nabiga calayh salaatu wasalaam yidhi wixii macruuf ah oo dadka lamid ah dhaqankaa xadgudubna ha samaynin wey macnaha saas weeyaan saas darteed buu nabigu wuxuu leeyahay irkabhaa bilmacruufi si macruufa rati maxaa la saari karaa maxuu qaadi karaa maxaa si tartiiba ahoo culays aan ku jirin idaa uljita ilayha shardiga labaad wey haddaa u baahato wey xataa tajida dahra ilaa aad gaadiid kale ka hesho gaadiid kale markaad hesho laakiin laguma ogolo xoolahan ilahay dartii aad u baxsatay qayb ka mida ah sadaqadaadii nafxigiisa kugu soo noqonaya weeyaan sadaqadaada kugu soo noqoto soo ceshatana ma bannaana qaala waxadaanii salama binu shabiib qaala xada cafwan waan akhrinay soo maa baabu maa yufcalu bilhadi baabu maa yufcalu bilhadi hadyada waxaa lagu samayn idaa caiba hadduu yeedho fi dariiqi waddadii neefkii hadyadaha ee geelahaad waday dhexdaadoo marinaayo ayuu fadhiistay oo jilbaha goostay waaba maaragtay nafbax buu noqday oo waa sakaraaday maxaa lagu samayn maxaa lagu samaynayaa xaramka gee baa lagu yidhi dhexduu marka ayuu ku dhaqaaqi waayey oo waa fadhiistay waa ku banjaray maxaa la samaynayaa qaala xadaana yaxya bnu yaxya akhbarana cabdwarid bnu saciidin can abi tayaax adubaci wasmahu yaziid bnu xumayd yaziid bnu xumayd albasri ayib qaala xadaanii muusa bnu salamata alhudali qaala indalaqtu ana wa sinaan binu salamata aniya sinaan baa tagnay buu leh ninka la yidhahda muuse muctamirayni annagoo cumraysanayno qaala waindalaqa sinaanu sinaan wuxuu la tegay oo watay macahu bibadanatin hadiyo iyo suuqa uu kaxeenayo hadiyo ayuu waday oo xarabka u waday faasxafad way gurguuratay calayhi biariiqi waddaday kaga gurguratay yani asxafad waxaa loo wadaa way fadhiisatay way kici weyday naybka geelaha de hadduu fadhiisto xanuun iyo weyd iyo wax saasoo kalea ah, si loo kiciyo waa adag tahay si loo kiciyo waa adag tahay madaxan buu dhadhaqaajini facayiya bishaniha warkaasuu hadduu mucaalajeeyey oo xaggan ka maray oo isyiri oo si walba ku sameeyey cayiya wuxuu ka noogay bishaniha wuxuu ku samayn lahaa masalaa soo kordhay neefka waa ka xaramka u socday xaramkiina waa gaari waayo maxaan ku samaynaa ma ayadoo nool oo raamsan baan ka dhaqaaqnaa ma gowracnaayo intaan gowracna miyaan ka tagnaa ma gowracnana ma qalanaa ma cunnaa cayiya bisha'ni hada waa saas xaalkeedii buu ka noolay wuxuu samayn lahaa in hiya ubdicat haddii la fadhiisiyey kayfa yu'taa bihaa kayfa ya'tii biha yacni wuxuu xugunahoo masalo ahoo uu ku samayn lahaa oo la imaan lahaa kayfa ya'tii bihada waxaa laga wadaa ee kayfa ya'tii biha min axkaam wixii xugunaho uu la imaan lahaa ee ku saabsan bihaa neefkan tan ayada ah ayaa ishkaal gelisay oo uu ka noogay masaladanu garan waayo wey faqaala qaala markaasuu wuxuu yidhi lain qadimtu lbalada haddaan beledkii galo magaaladii tago la astaxfiyanna waxaan weyddiinayaa culummada can dalika masaladan istixfaa waxaa weeye waa min alxifaawa oo ilxaaxi weeyaan ayaa ilxaax baa loola jeedaa nacam yani waan su'aalayaa su'aal oo ilxaaxay ku jirto axfaa yanaa axfaa fi mas'ala su'aashii buu ilxaaxiyo dadkii aad u weydiiyo ku xeel dheeraaday ilaa uu ka gaadhay dantiisii marka wuxuu la laastaxfiyanna waad ilxaaxin culummadoo waan weydiin can dalika masaladaas qaala fa adxaytu ninkii muuse ahay la socday baa wuxuu leeyahay fa adxaytu barqinkii baan gaaray oo barqin baan noqonnay xilli barqina ayaa ayaan ku beegannay ama badaytu waxaa weeya wasaltu fi duxa xilli barqina falamaa nazla badxa markii badxadii iyo togii maka aan gaaray qaala wuxuu yidhi ninkii ahaa sinaan binu sinaan sinaan ibnu salamata ninkii ahaa ee masalada qabsatay yaa wuxuu yidhi inaliq muusaw ina kici ila bni cabaas cabdulaahi bnu cabaas aan aadni eh nataxadau ilayhi aan xaggiisa la sheekaysanno masalo weyddiinno oo arrintaa aan kala warranno oo cilmina ka qaadanne qaala fadakara lahu sha'na badanatihi cabdullaahi binu cabbaas baa loo yimid xabrulumma wa turjumaan alqur'aan caalim weeye saxaabada fuqahadeeda iyo culummadeeda waaweyn buu ka mid yahay radia allahu canhu wa ibnu cabbaas baan u maannay fadakara lahu sha'na badanati hashiisii hadyadaheedee dhaqaaqi weyday su-aasha arrinteedii buu weydiiyey waxaan ku samayn aan garan weynay faqaala wuxuu yidhi cabdullaahi binu cabbaas baa wuxuu yidhi cala qof khabiir ah oo aqoon ah ayaad korkiisa saqabta riday su'aashaadii su-aashaada waxaad ku dul riday caalim masalada nin aad u yaqaana qofku marka inuu is-ammaano mararka qaar way bannaan tahay oo lama jeedo taskiyatu nafsi iyo inuu isdahiraayo o is-ammaanaayo oo lama jeedo mana dhihin aclamu naas baana dadkana ugu aqaana ee wuxuu yidhi masaladan ayada ah khabiir baan ku ahay ayuu yidhi taas marka wuxuu la jeedaa ninkan isagaa inuu si fiican u qanco in su'aashiisii meeshii loo baahnaa ay gashay jawaabta ibnu cabaas uu bixin doonana qanaacad buuxda inuu ku qabo oo waa loo sheegay masaladan inuu takhasuskeeda ibnu cabaas uu leeyahay markaasuu ibnu cabaas bilaabay cilmigu wuxuu ku intahoodaa naqliga kitaabka iyo sunnada halkaa weeye meesha ma dhaafaankaa wuxuu yidhi marka bacaa rasuulu llaahi sala allahu aleh wasalam nabigaa diray bisitta casharata badana lix iyo toban neef oo iyo hadiye ah ayuu diray riwaaya sideed iyo toban dhihi maca rajuli nin buu raaciyey nabigu wa ammarahu fiiha asagaasuuna amiir oga dhigay oo yidhi adaa mas-uulka ah xoolaha xaramka gee gawriciisi iyo qaybinteeda adaa mas-uulkaa ah, amiirka ah qaala wuxuu yidhi famadaa ninkii geelii buu kaxeeyey hadyad ahaa hadduu la dhaqaaqay uma rajaca waa isu soo laabay intuuna meel fogba gaadhinba nabigu ku soo gadoomay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah kayfa asnacu maxaan sameeyaa bimaa ubdica geelan neefkii la dhaqaajin waayo oo meel fadhiista calaya korkaygana igu adkaada minha geelaasi neefkii iga dhaqaaqi waayo iga fadhiista ama jirrada ama xanuunsada ama sakaraada maxaan ku sameeyaa ibdaaca taasoo la wadaay qaala wuxuu yidhi inxarha nabiga calaih salaam wuxuu yidhi waxaad samayn neefkii ma dhaqaaqi waaye gowrac uma asbiq tiimbi naclayha luqunteeda kabihii ku xidhnaa ee marka horeba calaamada u ahaaye sumadda u ahaaye taqliidkaha fii damiha dhiiggeedii markaad gowrado dhiiggeedii saa u dhex uma jcalhu waxaad yeeshaa dhiigga asaga ahoo bahasha la soo mariye kabahaasi calaa safxatiha xaggaas dhabarka iyo kuruska saa oga bari walaa taakul minhaa ha ka cunin xaggeeda anta adiga walaa axadun qof min ahli rufaqatika dadka kula socdaya ha cunina bu yiri nabiga sala allah aleh wasalam ha cunina bu yidhi maxaa marka sababtu ay tahay sababtu waxaa weeyaan waxaa isaga waa loo diiday dadkii la socdayna waa loo diiday laakiin dad kale oo imaado neefkan gowracan arkay waa cuni karaan waa u bannaan tahay dadkaaga dhow meesha hadday jiraan oo loo sheego layidha warkaale neefka qashana waa u bannaan tahay laakiin dadkii watay iyo kii waday iyo kuwii la socday looma ogolo waa mas'ale ayaduna masaa'iisha ka mida usuul adilla la yidhaahdo culimmadoona aad u daliishadaan masaladaana haabit bilkitaabi wasunna labada way ku sugan tahay masaladaasaa iyuu xadiidku ishaaraya oo ah sadu dariica wax la yidhahdo sadu dariica yani saddu daraa'ic almuusilati ila alxaraam wax allaale wixii wasiilo ah oo ku gaadhsiiye xaaraam wasiiladaasoo dhan waa la hor istaagay xaaraam baa meeshan taalla xaaraamtaasi waxaa lagu gaadhaa wadooyin iyo wadiiqooyin ku gaadhsiiyaa jira wadiiqahaasoo dhanba waa la xidhayaa oo balad baa la saari saadan xaaraamta ugu dhicin marka neefkii xalaashaa ee ninkan uu watay ee haddii la gowracay xalaasha noqday neef haddii la gowracayna in la cuno un ay ahayd in isaga iyo dadka la sooday cunaan waxaa loo diidan yahay hadhow sidana u dhicin in la fududaysto neef xagdiseenta la yar maroojiyo xogoo kabaalo lagu qabto la yar liicin lahaa oo xaramka la gaadhsiin lahaa in la yidhahdo wargahda ku dhufoo noo gowrac kan waa socon laayahay la degdego oo laska cuno tanaa laga baqaayaa marka si ayna loogu maraamarsan neefka aad ka tagayso intaad gowracda aadan ka tegayso waa neef aad si kale ku maarayn weyday wey oo si kale aad ku xallin weyday kaas buu noqonayaa marka nabiga calayh salaam wuxuu yidhi si aynan u dhicin arrintaas baabkaasba ha la xidho adiga ma cunaysid rufaqadana ma cunayaan markaasaa waxaa la ogaanayaa xaqiiqata alamri in si dhaba ay tahay neefkaa neef socon waaye inuu yahay markaasaa lagu xaqiijin karaa wa ilaa wax kalaa soo hosgeli kara marka sadu dalaa'ici ila almuxarami xatmun ka fatxiha ila almuxatimi waa kii dhihi jiray maraaqi sacuud yacnii sida wasaaisha marka laga hadlaayo wixii wasiilo oo xaaraam ku gaadhsiiyana wasiiladaasi xaaraam bay noqoni wixii wasiilo oo ku gaadhsiiya waajib ama xatmi waajib bay noqonaysaa inaad adeegsato waa miday dhahaan maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajibun wasaa'ilu alumuuri kalmaqaasidi faxkum bihada alxukmi lizawaa'idi yaa yidhi alimaam asacdi soomaheen raximahu اllahu tacaala qaala waxadaanaahu yaxya binu yaxya wa abu bakr bn abi shayba wacaliy bnu xujr qaala yaxya ahbarana wqaala aakharaan xadaanaa ismaaciil bnu culayata can abi tayax yaziid can muusa bn slma can ibn cabaasi radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allah alay wasalam bacaa wuxuu diray biamaani cashrata badana siddeedii toban neef oo geeloo maca rajulin buu raaciyey riwaayada hore lixii toban soo marray labadan riwaayo oo sidan oo kalea waxay acdaad oo tira oo kala badnaataa isma khilaafto tacaarud ma keento irdiraabna xadiidka laguma xukumi karo li'annahu xukunka mas'alada isma khilaafin xukunka lix iyo tobanka neef iyo siddeed iyo tobanka neef xukunkooda isma khilaafinoo intaad gowracdo adiga rufaqada ha cunina ayay labadaba isku noqonayaan uma dakara bimil xadiid cabdilwaari walam yadkur awal alxadiid mafhuum alcadad baa la yihahdaa min adcaf almafaahiim qaala xadaana abu qasaan almismiciyu xadaana cabdullah cala qaala xadaana saciidu an ibn abi caruba an qataada bnu dicaama can salama bnu salma can ibni cabaas ana duwayban ninka la yihahda duwayb abaa qabiisata ahaa xadaahu wuxuu u warramay ibnu cabaas ana rasuula اllahi salى اllah alيh wasalam kaana inuu ahaa yabcaثu kii dira macahu bilbudni nabiga ninka la yihahdo abu qabiisa yuu hadyada iyo xaramka alaabta loo wado ayuu raacin u dhiibi jiray uma yaquulu wuxuu dhihi jiray abaa qabiisow in catiba minhaa shay geelan hadyadaa haddii neef ka mida uu yeedho dhaqaaqi waayo o sakaraado fakhashiita calayhi aad ka baqda mowtan inuu bakhtiyo fanxarhaa gowrac dadkaa kalaa cuniye uma khmis tiimbi naclahaa kabaheeda fii damiha dhiigga tiimbi sababtu waxa weeyaan waa calaamad iyo astaan qof kastooo soo kor istaaga wuxuu dhihi neefkan xaramkaa loo waday dadkii wadayna way ka tageenoo looma ogolo innagu way noo bannaanta aan qalabno ayaa la dhihi nin neef nin leeyahay intuu qashay xoogow u doontay alaab oo wax ku qaato doontay inuun ahayn baa la ogaanaya neef dadko dhan ay wada leeyihiin oo xalaal ah qof allah qofkii ka agadhoway masaakiina uu cuni karo laakiin dadkii waday loo diiday saddan lidariica ayuu fahmi qofkii arkaa uma drib bihi safxatahaa dhiiggii waxaad ku dhufataa safxadeeda iyo kuruskeeda walaa tadcamha hana dhaminin anta adiga walaa axadun qof min ahli rufaqatika rufaqadaada ka mida afka ha saarina war noo hadhow inaan la dhihin oo lagu degdegin tanaa la diidan yahay baabu wujuubu dawaafi lwadaac dawaafka dawaafulwadaac la yihahdo waajibnimadiisii wasuquudihi inuusan dhacaayo waajib ha ahaadee uu ka dhici canilxaa'ida haweenayda caadada qabta saddex dawaaf baan xajka ku soo sheegnay xajka saddex dawaaf buu leeyahay ka koowaad maxaa nidhi dawaafu alquduum baa la yidhaahdaa waa waajiba mase waa rukni waajib weeyaan waa sunno iyo waajib baa lasku hayaa raajix waa waajib weeye qodobka labaadna waxaa weeya rukniga eh, xajka eh, dawaafka labaad alifaada goormuu bilowdaa maalinta tobnaad xaggee laga yimid maalinta tobnaad ya mina laga yimid maxaa la soo sameeyey markiina mina la soo maraayey saddexdii shay isku xijisii koow dhagax tuur laba gowrac saddex xirasho afar markaa dawaafka imaanaya labadaa dawaaf marka waa labadaas soo dhaafn waa soo maray labadaa soo marray kii u dambeeyey sagootiskaha wey dawaafulwidaac baa la dhaha waa waajib qofkii ka taga waxaa laga rabaa neef inuu gowraco waajibaadka qofkii ka taga ama maxduuraadka xajka irtikaaba gowrac baa laga rabaa masaaisha qaar oo qatlu sayd iyo qadcu lashjaar cinda alqaa'ilina bihi iyo jimaaci iyo waxyaalahaas oo ka weyn oo kafaara muqallado culus kuwa waa gaar laakiin inti kale haddaad waajib ka tagto gowrac baa laga rabaa neef haddaad maxduur timihii iyo dhiibkii iyo waxyaalihii ku saabsanaa arrimahaasna kadalika dayib laakiin dawaafka dawaafulwidaac ee waajibka ah wuxuu ka dhacayaayoo waajib uuna ku ahayn gabadhii caadada ay ku dhacdo ayadoon dawaafulwidaac la imaanin gabadhii way soo samaysay xajkii intiisii kale arkaantii xajka o dhan iyo dawaafulifaadihii way soo gudatay dhiiggii baa ku dhacay marka laisku diyaarinayay intii xaramka la widaaco la sagootiye kacbada la guuro la rabay dhiiggii baa ku dhacay ma loo nagaanayo loo fadhinay maya looma fadhinayo ayada waaba laga kor yeelayba xadaana saciid bn mansuur wazuhayr bn xarbi qaala xadaana sufyaan can sulaymaan alaxwal can daawuus bni kaysaan can ibni cabaasin qaal kaana naas dadku waxay ahayen yansarifuun way gadoomi jireen fii kulli wajhin dhinac kastaa la aadi jiray marka horeba xaramka markii la imaanayo xajka yaatuuna min kulli fajhin camiiq jiho kastaa laga soo daatoo xaramka looga imaaday oo layskaga imaaday afarta qaaradood ee adduunka jihaan laga soo qulqulaynin oo kacbada iyo xaramka laga imaanaynin ma laha haddii la imaaday haddana faqaala rasuulu llahi sala allah alay slam ba wuxuu yidhi laa yanfiranna axadun qofna yuunan ka tegin xaramka xataa yakuuna aakhiru cahdihi cahdigiisa iyo wakhtigiisa waxa ugu dambeeya bilbeyti kacbada waxa ugu dambeeya ee uu macasalaameeyo ilaahay kacbada ka noqoto dawaafkeeda yuunan gadoobinoo guurin buu nabiga calayh salaatu wasalaam marka markaad danahaada xajka aad soo gudato danahaadii kalena aad soo dhammaysata weeyaan lama ogolo intaad dawaafulwadaaci samayso inaad shoobin iyo beecshire iyo alaabgadasho iyo jiddan aadi iyo waa ka soo gadoomi iyo waxaasoo dhan lama geli karo markaad waxaadoo dhan soo dhammaysato soo dangudato alaabadaada xidhxidhato isdiyaariso la yidhahda baabuurka xilligaas oo imaanaya yaa kacbada lagu qulqulaya waa lasoo dawaafi wixii marka diyaargarooway safarka ku saabsan ee alaabta xidhxidhashadeedii iyo muxuu ahaa rarashadeedii iyo taa waxba dhibaata ah ma haddaad baabuurkii oo soo socda aad sugaysana dhib ma laha inaad iska sii nasato laakiin waxaa la diidayaa inaad shaqooyin kale iska gasho deena hadhow aad tidhahda widaaci kol horaan sameeyey qaala zuhayr baa wuxuu yidhi yansarifuuna kula wajhin dhinac kastay u dhaqaaqi jireen walam yaqul ma dhihin fii fii kulli wajhin qaala xadaana saciid bn mansuur abu bakr bn abi shayba walafdu lisaciid qaala xadaana sufyaan can ibni daawuus can abiihi can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal umira annaas dadkii waxaa la amray an yakuuna inuu noqdo aakhiru cahdihim ahdigooda waxaa ugu dambeeya ee ugu dambeeya markii la weydiiye maxaa kugu dambeeyey bilbeyti kacbada inuu noqdaa la rabaa ilaa annahu khufifa waxaa laga fududeeyey can ilmar'ati alxaa'id gaba haweenayda xayshay caadada ku dhacday ayadaas la sugi maayo saddex beri afar beri shan beri inta dhiigga ka dhammaanayo loo fadhin mahayo waxaa leeyahay khalaas oo waa filifaadihii soomaa la samaynin rukniga ahaa kan waa laga kor yeelay waa laga guurayaa waa la wada guurayaa xadaanii moxamed bnu xaatim qaala xadaana yaxya bnu saciid can ibni jurayjin qaala akhbarani xasan bnu muslim can daawuusa qaal kuntu maca ibni cabaas cabdullahi bn cabaas baan la socday buu leeyahay daawuus id qaala zayd bnu haabit markii zayd binu haabit radi allahu canhu uu yidhi tuftii an tasdura alxaa'idu zayd binu thaabit baa qabsaday ibnu cabaas wuxuu yidhi ibnu cabaaso waxaad fatwoonaysaa an tasdura inay iska fusho o iska tagto alxaa'idu gabadha caadada qabta inay iska fusho qabla an yakuuna aakhiru ahdiha ahdigeeda waxaa ugu dambeeya intuuna ka noqonin bilbeyti kacbada ayadoon dawaaful wadaac la imaanin way iska tegi kartaa gabadha xaydada yaa dadka u fatwoonaysa u jawaabaysa u sheegaysaa faqaala lahu ibnu cabaas baa wuxuu yidhi ima laa ah. aniga haddaabaad igu qanacsanayn fatwadayda imaa laa taqtanicu bifatwaaya fatwadayda iyo jawaabtayda haddaadan ku qanacsanayn oo hadal gelisay fasal fulaanata orad heblo weydii oo haweenkii nabiga ay ka mid yihiin safiya bintu xuyaybi bay qabsatayba safiya bintu xuyayi bay qabsatay oo imaan doonta xadiidkeedii orad su'aal marka haween kale alansaari hadii la yidhahdana safiya ma noqonayso oo ansaariyad maynan ahayn macnahaan way u aheedoo asxaabu rasuulilah dhammaantood ansaar waa lagu magacaabaa mararka qaar linusratihim jamiican addiin dhammaantood diintii u gargaareen laakiin mustalaxa mashhuurka waxaa weeyaan ansaarta waa waxaan muhaajiriin ahayn fasal fulanata reer madiina degan fasal fulaanata alansaariya orod su'aal hal amarahaa ma amray bidalika rasuulu ullah nabiga calayh salaam ma amray bal orod soo weydii soo weydii saxaabiyad baa la tilmaamayaa dhibaatana male magacooda haddaan saxaabada la sheegin qaala farajaca zayd binu haabit intuu tegay oo islaantu u tegay soo weydiiyey bay tiri waa sax caadaha hadday gabadha ku dhacdo dawaafulwidaac waa laga kor yeelay laguma leh farajaca zayd binu haabit baa soo noqday ila bni cabbaas buu ku soo laabtay yadxaku asagoo qoslaaya wa huwa yaquulu leh maa araaka kuma arka ilaa qad sadaqta run baad sheegtay run baad sheegtay buu yidhi waa soo qancay qofka haddii mustaftiga qofka mustaftiga ee su'aal weydiiyaha jawaab hadduu ku qanci waayo qofku weydiiyey qof kale waa su'aali karaa hadduu ku qanci waayo waa weydiin karaa dhihi kara masalada iga qanci xaddaanaa qutayba binu saciidin qaal xaddaanaa laytun xaa laakiin waxaan la ogoleen in fataawada culummada laisku garaac lama ogolo ama tacannud iyo isku garaacid iyo in madaxa laisku geliya loola qasto hebel waad ogaatee bal hebel la soo mooli xaalkiisiiba meeshu wax u gaarsiisan yahay taas lama ogolo xaddaanaa qutayba binu saciidin qaal xaddaanaa laytxa waxaddaanaa moxamed binu rumxin qaal xaddaanaa layt can ibni shihaabin can abi salma wacurwa ana caaisha qaalad waxay tihi xaadad safiyatu bintu xuyay safiya bintu xuyay ibnu akhdab radia allahu canha umulmuuminiin zawjatu rasuuliillaah waxay ka mid ahayd safigii bay ka mid ahayd dadkii khaybar lagu soo qabtay oo nabiga calayhi salaam ku soo hagaagay safigiisii kadib deenna nabiga waa xoreeyey xorayntaasaana meher looga dhigay kitaabu nikaax buu ku imaanaya inay bannaan tahay nikaaxa meherka gabadha wax macnooho manfacaho wax u taraayo inuu meher u noqdo keliya maaddo iyo xoolo bista shardi ma noqdo cilmi baa lagu bari qur-aan baa lagu bari addoon bay ahado waa la xorayn wixii nafciga oo dhan ba yaa noqon kara meherka cinda bacdi ahli ilcilm xaalu safiyatu bintu xuyay bacdamaa afaadat markii dawaafulifaadihii ruknigaha ay kacbada dawaaftay kadib oo widaaci u haray yay caadadii ku dhacday qaalat caaisha waxay tihi fadakartu xaydataha xaydkeedaasaa lirasuulilah nabiga calayh salaam oo kalkeedii inuu u wareega safiya rabaa yay u sheegtay waxay tihi gabadha caadaa ku dhacday faqaala rasuululahi sala allah alayh wasalam baa wuxuu yidhi axaabisatunaa hiy miyayna xabisi doontaa abooyanow waramayna xabistaa oo wuxuu ka baqay dawaafkii ruknigahaa inayna weli aanan la imaanin markaa waa loo xabismi oo saddex beri shan beri yaa la sugi waa la sugi inta caadada ka dhammaanayso si ay dawaafkaa ruknigaa oola timaado marka amayna xabistaa taasuu ka baqay qaalad waxay tihi faqultu yaa rasuul allah rasuul allow innahaa qad afaadat dawaafkii ruknigaha ah way la timid wa bibeyti kacbadana way dawaaftay uma xaadad kadib markii dawaafka bacda alifaada dawaafkaas kadib ayuu caadada ku dhacay faqaala rasuulu llahi sal slam wuxuu yidhi faltanfir saaba hadday tahay dawaaful widaac loo nagaan mahaye waa laga kor yeelae faltanfir ha guurto dadka guuri ha raacdo saasuu nabiga sala allah aleh wasalam yidhi maxaad ka fahamtay dawaafka ruknigaa ah haddii gabadha iyadoon la imaanin caadada ku dhacdo taxbis dadka way reebaysaa waa la sugayaa waa la sugi dawaafka asaga ah ee rugniga ah oo muddo yaroo gaaban unbuu caadada gabadha hayana muddada waa in la sugaa wey haddii wax darara uuna meesha ka imaanayn oo sugiddeedaasi culays uu ka imaanayo rufaqadii iyo dadka la socday ayna sugi karin ninkii reerkiisii ama maxramka ugu ahaa hadduuna sugi karin oo dadka ka tagaayaan hadhowna culays iyo dhibaato ka soo gaarayso ama fiisadiisiba ay ku eg tahayba maalinta bukinka diyaaradda xilligaas ay ku dhammaanayso ama tigidkaa loo cusboonaysiinayni dhibaato iyo tarxiil uu la kulmaayo marka maxaa la samaynayaa lamaba sugi kare see la yeeli masaladaasay culimmadu ka hadlaan culimmada masaladaasay ka hadlaan aqwaal iyo qolol baana ku jira waxaa ka mid a ah aqwaasha qaar waxay yidhaahdeen gabadhaasi waxay noqonaysaa xukmuhaa ka xukmi almuxasar xukmuhaa ka xukmi almuxasar fain uxsirtum fama staysara min alhadyi baa yaa la marini qof loo diiday dawaafkii iyo xaramkii cadow iyo xanuun iyo waxsaas oo kale ah muxuu samayn jiray hadyadiisa intuu gowraco xalaaloobi jiray waa iska tegayaan marka ruknii arkaanta xajka kamiduu miduu la yiyuu ka tegaye mar kaluu soo xajini mar kale ayuu soo xajin laakiin xalaalow oo axkaamtii xajka halkii bay kaga dhammaatay dharkiisii iyo alaabadii wixii u bannaanaayoo dhan ayuu dib ugu noqonayaa qoladaas qowlkaas waa qowl qowlka labaadna oo waxay leeyihiin rukni maadaamuu ka tegay oo sidaa daruuro darteed ugu xalaaloobay mar kaluu soo xajinayaa laakiin hadda isaga oo xalaalow dadka raacaya qowlka kalena waxaa weeyaan oo ay leeyihiin may ee eh, ruuxaasi ama gabadhaasi haddii rufaqadeedii ay ka hari weydo way raacaysaa ayadoo muxrimad ah oo camalkii xajka ku jirta ruknigiibaa weli aanan la imaanin ma taxalluli karto ilaa kacbadaay ka dawaafto ciddoodii bay aadi way noqoni weligeed muxrimad bay noqonaysaa sanad laba sano saddex sano xilligii ilaahay jaanis soo siiyo iyo may haddana la imaanaysaa xaramka kacbada dawaafi dawaafkaa kadib bay taxallulaysaa ayay yidhaahdeen taana waad aragtaa sucuubada ku sugan iyo siday oga hor imaansan tahay maqaasidu shareeca shareecadeenna waxaa lagu yaqaanaa xaraj iyo culays intaa leeg qofka inaan la saarin ayaa lagu yaqaanaa leanna waxaa ka dhalanaysaa sanadka iyo labadaa sano iyo weligeedba hadday rabta ilaahay ka dhimato inayna soo noqon weydaa dhici kartee intaa inaynan reer yeelanin hadday leedahay ninkeeda unu u galmoonin leanna waa xaajiyad xaj ku jirto dawaafkii weli lagu leeyahayoo taxalulkii aaniga aha ee jimaaca u banaynaayabaa weli aynan taxallulin taasaa marka weligeed marta ay soo dhowaannin bay taagnaanaysaa sidaasay ku godgeli haddiiba ay jaanis iyo fursad kale heli weydo taasna waa qowlka labaad qowlka saddexaad waxa weeyaan waa qowlka sheekh islaam ibnu taymiya iyo qaana muxaqiqiinta ay qabaan oy leeyihiin gabadhaas ayadaa iltijaam bay samaynaysaa maxalkii caadada iyo xafaaye iyo waxsaas oo kale ah ayay saaraysaa ku xidhaysaa kadib deena way dawaafi kacbadii bay dawaafaysaa dawaafto oo dawaafka rugni ay la timaado way alaaloobi way xalaaloobaysaa way gudata camalkeeda xajkeedina waa u asaxay marka haayata maa fi lamri waxaa dhacay ee meeshan jiro un waxaa weeyaan bay leeyihiin waxay ka tagtay waajib min waajibaati dawaaf waajib min waajibaati dawaaf ka mida ah. dawaafka waajibaadkiisa waxaa ka mida alطahaara ah wاlwudu in qofka dawaafka kacbada dawaafanaayo inuu daahir yahay oo xadad akbara iyo xadad asqara inuu daahir yahay baa shardi aheed waajibkaasaa la waayayoo qof aan daahireenoo kacbada dhawaafay ayay noqotay daruuro darteed cudurdaar bayna u gashay intaas marka waajibkaasi ay waajibkaa ay ka tagtay waajibaatu xaj oo laga tagana maxaa waajibayay fidya neef bay iska gowracaysaa marka ilan waajib bay ka tagtayoo dawaafka waajibaadkiisa ka mida ah wahwa dahaara kaasay marka neef u gowracaysaa xajkeedana tamaam weeyaan qolkaasaa maxaad moodaa inuu yahay laakiin waa xaaladda daruurada quswada ah inaan la tasaahulin qofkii maalan xaram sacuudiga oo kale iyo meel uu dhadhow ka yimid intuu tago bil kadib soo noqon karaa loo fatwoon mahayo ruqsadan lama siinaayo liannahu waxaa sahlanta inuu soo laabto laakiin qofka meel fog aadaayo weeyaan qofka fatwadaasoo kale loo fatwoon karo si ayna dadka u fududaysanin haddee ayagoo laga yaabo inayba reer madiina yihiin ama reer daa'if yihiin inaynan dhihin waxaa weeyaan iska dhawaafo ruqsadaas iyo fatwadaas ibnu taymiya qaado inaynan dhihin taas ayaa la diidanya liannahu culimmadu waxay leeyihiin ma u wixii bidaruura maa ubiixa bidaruurati ama lidaruurati tuqadaru biqadriha oo biqadariha daruuro wixii loo banneeya qadarkeeda ayaa la qadaraya ma aha daruuradii inay la ballaarsan karo oo la waasacsan karo ma aha wixii daruuro loo banneeyo inta daruuradaa lagu soo koobaya wey waa saa macnaha oo haddii lagu yidhaahdo bakti waad cuni kartaa naftaadii kaa baxayso naftii kaa baxaysay haddii ay soo noqoto oo intaad wax cuntaad tira hadda nafka gaajo kaama baxayso bakhtiga inaad joojiso wey batigu waa inad waajibsoo sii wadin saas weeyaan ubiixa lidaruura tuqadaru biqadri qadarka daruurada ku istaagaysaa xadaana abu daahir waxarmala binu yaxya waxmed binu ciisa qaala axmed xadaana waqaala akharaani ahbarana ibn wahbin ahbaranii yuunus can ibni shihaabin bihada isnaadi qaal damisad waxaa xayshay safiyatu bintu xuyay zawju nabiyi xaaskii nabiga calayh salaam fii xajati lwadaac bacdamaa afaada daahira ayadoo daahira markay dhawaafkii ruknigaa soo dhawaaftay kadib bimili xadiidi leyth buu sheegay waxadaana qutayba binu saciidin yacdi bnu saciid buu ku yidhi xadaana laydxa waxadaana zuhayr binu xarbin qaal xadaana sufyaan xaw xadaana maxamed bnu muhana qaal xadaana cabdulwahaab ثقفي قال xدثنا أيوب بن أبي تميم كلهم عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها أنa عائشha ذكرت لرasuuل اللah nabiga عaليه السلام bay waxay u sheegtay أنa صفية gabadhii صفiyaheed qad xaadad way xayshay dawaaf lgudaacina waa u dhiman yahay faltanfir ha guurtuu yidhi بمعنى xadيiث زهري قال وxadثna cبداللhi بن مسلمة بن قعنب قال xadثna أفلح عن القاسم بن محمد عن عائشة qاaلت waxay tihi kuna نتkhوف waa ls yaqaanaa waxaan ka baqi jiray an taxiida safiya safiya inay xaysho qabla an tufiida dawaafulifaadihi ruknigaa intaynan dhawaafin caadada inay ku dhacdaan ka baqaynay bay leedahay leanna waa laisgaranayaa muddada gabadha dhiigga uu ku dhaco bisha way taqaanaa haweenka la joogay sawaaxibteedana way garanayaanoo way ogyihinoo waa isku xan marka amay dawaafulifaadihii gaadhsiin weydaa ayaan lahaynoo waan ka baqaynay le'anno gabadha hadday tahay muctaada xilliga bisha caadada kaga dhacda way garanaysaa iyo xilligu ka go'o taa iyada marka waxay tihi waan ka baqaynay qaalad waxay tihi faja'anaa rasuuluullah nabiga calayh salaam baa noo yimid faqaala wuxuu yidhi axaabisatunaa safiya safiya amayna xabistaa ah, yani gabadhii caadadii baa ku dhacday markii dawaafulifaadihii way la timid dawaafulifaadihii la timid oo ka gudubtay nabigana calayh salaam wuxuu yidhi amayna xabistaa qulnaa qad afaadat nabi allow cabsidii waa naga baxday gabadhii way dawaaftay kacbadii dawaafulifaadihii qaala nabigu wuxuu yidhi falaa idan ee falaa taxbisunaa hiya idan nama xabisaysa marka haddii dawaafkii u daraa ee rukniga ee la timid ka asaga widaaca waa loo fasaxay xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calى malik an cabdilahi bn abubakr can abihi can camra binti cabdiraxman can caaisha radi allahu canha annaha qaalat lirasuulillahi waxay ku tiri calayhi salaam ya rasuul allah ina safiya bintu xuyay qad xaadad waxayshay faqaala wuxuu yidhi rasuululahi sala allah alay wasalam lacallaha taxbisunaa inayna xabistama laga yaabaa alam takun miyaynan ahayn qad daafatii dawaaftay maca kunna la jirkiinna bilbeyti kacbada dawaafu ruknigii yowmu naxri soo inamayna soconin qaaluu balaa haabay dhaheen qaala fakhrujna marka baxa dhima lehe xadaana xaka bnu muusa qaala xadaana yaxya bnu xamza qaala can ilawsaaciyi lacalahu qaala can yaxya bn abi kafiir can mxamed bn ibrahim ataymi can abi salamta bn cabdiraxmaan azuhri can caaisha radi allahu canha ana rasuula اllahi sala اllahu alيh wasalam araada min safiya safiya wuxuu ka doonay bacda maa yuriidu rajulu ninka wuxuu ka doona wax kamida ah ninka xaaskiisa wuxuu oga mahdo wax ka mida yuu u mahday oo ka doonay waa arrimo khaas oo sir ahoo inta badana in la sheego oo afka lasoo mariyo yastaxyaa bihinna dadka ay ka xishoodaan laakiin mararka qaar min baabi masale sharciga ah ama xuguna darteed ama haweenkii nabiga calayh salaam iyo xogtoodii ayaa arrinta loo ishaaraya fa waxay dhaheen innahaa xayd ya rasuul allah rasuul allah gabadhan aad xaggeeda u mahonayseed rabtay inaad gurigeeda ku wareegtay heemadeeda xayd baa ku dhacay ila dawaafilifaadlihii baa dhacay oo taxallulaani xalaal baa la noqdayoo markaa nin iyo reerkiisa xalaal bay isku noqdeen markaasaa waxaa layidhi maya gabadhaasi ma aha maanta daahir ma aha oo caada ku dhacday qaala nebigu wuxuu yidhi wa innahaa la xaabisatuna oo miyayna xabisi doontaa oo inaan sugno miyaa intay dhiigga ka dhammaanaya si dawaafkii rukniga ay u dawaafto faqaalu waxay dhh ya rasuulallah innaha qad zaarat way ziyaaratay xaramkii iyo dawaafka way la timid yowma naxri maalintii yowma naxrigeed ifaado iyo ziyaare iyo dawaafkaasaa iska leh qaala faltanfir macakum ha ina raacda marka intay bannaanku yari taagnaato dawaafulwidaaca gabdhaha markay samaynayaan ayadoo bannaankii taagnaanaysa <clears throat> waa sugaysaa ila masaajidka looma ogolo <clears throat> walyactazilna alxuyada almusalla xadaana maxamed bin muhana wmashaar qaala xadaana moxamed binu jacfarin xadaana shubaxa waxadaana cubaydullah binu mucaad walafdu lah qaala xadaana abi xadaana shuba can ilxakam can ibraahim anakaci can aswad binu yaziid annakhaci can caaisha radi allahu canha qaalat lama araada الnabiyu nabiga calayh salaam markuu doonay <clears throat> an yanfira inuu guuro <clears throat> oo dawaafudaa intuu la yimaado inuu guuro u damcay idaa safiya wuxuu nabigu wuxuu ku soo baxay safiya oo calaa baabi khibaa'iha teendhadeedii albaabkiisa taagan ka'iiba murugsan xasiina walbahaarsan wejigeedana ka muuqdo ka'aabo iyo murug isgodaysa oo qof maaragtay walbahaarsan u eg faqaala nabigu wuxuu yidhi calayh salaam <clears throat> aqraa xalqa ayuu yidhi aqraa xalqa caqrigu waa boqongoyn wey neefka oo boqonta la jaro neef geel haddii boqonta la gooyo ma dhaqaaqi karo marka waa nooc canaana waaye waa iska ti aan soo marray oo kale weeyaanoo habaarra aan loola jeedin weylaka iyo hakiladka ummuka hooyada kuweyda iyo taribad iyo daaka iyo baabkaasay ka mid tahay aqraa boqnaha lagu jar xalqa timaha lagaa xiir musiiba kugu dhacday darteed timaha iska xiire saasoo kale wey inaki laxaabisatuna soomaalidaba way isticmaalaan oo waan canaancanaan iyo markii la isticmaalayo hadallo waxaa jira xataa qofka intaad ku tiraahdo meelaha qaar haddii meelaha qaar haddaad tiraahdo meelaha qaar haddaad qof ku tiraahdo awo waa la gub wuu iska sii qosli meelaha qaarna waaba dhimasho war awowey maxaa ku gaarhsiiyaad u gubaysaa ayuu leeyahay marka curfigay ku xidhan tahay caqraa xalqa inaki adigu laxaabisatuna waad naxbisaysaa uma qaala laha wuxuu ku yidhi akuntii ma aheed afadtii yowma naxri maalintii yowma naxri aheed dawaafulifaadihii ma la timid qaalad nacam qaala fanfiri soco marka marka hadday caaisha u sheegtay haddana ayadaa u sheegtay intaba waa dhici kartaa inuu nabiga alai slam caaisha u ishaartay safiyana u ta'kiidisay waxadaanaa yaxya bnu yaxya w abubakr bin abi shayba w abu kurayb can abi mucaawiya an amash xadana uhayr bn ab isku meel ay joogeenba xadana uhayr bn xarb xadana jarir mansuur an ibrahim can aswad can caaisha can nabi sal sl naxu xadiidan xakama hayr anahuma laa yadkuraani ka'iibatan xasiina mayna sheegin ah, waa mansuur iyo amash jariir ninka la yihahda mansuur ibn muctamir iyo acmash riwaayada ibraahim anakhaci ay ka wariyeen lafdigaa ka'iibatan xasiinatan mayna sheegin mayna sheegin bukule waa mutaabaca laakiin intaasaa ka maqan ayib riwaayada waxay mutaabicinayaan alakam alxakam binu cutayba ayaa lafdigaa marka wata baabu istixbaabi dukhuuli اlkacba kacbada in la galo sunno ah lilxaaji qof xaaji ah iyo hayrii qof aan xaaji ahaynba waa inuu galo waa u fiican tahay wa salaatii fiihaa kacbada gudaheeda in lagu tukado wa ducaa'i lagu ducaysto fii nawaaxiha geesas geesaheeda kullihaa dhammaanba kacbada gurigaa xidhan ee afargeeska ahee marada madow saaray gudaheeda waxa wey waa guri albaab buu leeyahay laga galo jaranjaruu leeyahay gudahana jaranjara ku taalla dhaxdadana waxay leeyihin culimmadu jaranjaro ayaa ku taalla ayadana saa u wareegaysa oo ilaa saanqaafka lagu gaaro ayay leedahay sheekh alcuthaymiin raximahullah wuxuu leeyahy annagoo dhallinyaro ah waa waqhtigii dee kacbadu dadkeedana uu iska yaraaye xilliyaha xajka mooyaane inta kalena cidladaba iska aheyd ayaa intaan gallay annagoo ku jiraan aan ugu aqimay salaaddii markaasaa meelaan ka baxan intaan weynaysaan ugu jirray salaadii lagaga baxay buu leeyahy marka tilmaamahaasuu ka bixinaya raximah allahu tacaala gudaheeda intii la galo in lagu tukada way bannaan tahay bale waa wanaagsan tahay oo galay sala allah aleh wasalam oo lagu ducaysta dhinacyaheeda oo way bannaan tahay haddaad gudaha gasho meeshii bannaanka markii la joogay fawalli wajhaka shadralmasjid alxaraam xaggaa u jeedsada la yidhi meeshii loo jeedsanayay baad gudaha ugu jirtaa jidaar kastaoo kaa hor imaada kacbadii weeye waad ku tukan kartaa waad qaabili kartaa xadaana yaxya bnu yaxya atamiimi qaala qara'tu cala malikin can naafican can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuul اlahi sala اlah alيه wasalam dakhala alkacba kacbadii buu galay marka waa goorma waa fatxu maka sanadkii maka la qabsaday maalintii maka la qabtay wey kacbadii nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ku agtukado loo diiday ee kol la marjiyey iyo mar qashin iyo wasaq ay gaalada kusoo tuuraan ahayd ee laga bixiyey markii dambe laga bihi si laga caydhiyey siddeed sano kadib baa nabiga calayhi salaam isagoo shaamikha oo ciidankiisii wata casiiz mukaram ah nasrigii ilaah iyo guushiisii wata ayuu soo galay nabiga calayh salaam nimankii ayaga ah waxbaa kasii nool kuwana waa dhinteen intooda kale waa joogaan waa arkayaan markaasuu nabiga calayhi salaam shukran lilaah asagoo ilaahay ku shukrinaya gaaladiina irqaaman liunuufi acdaa cadowgii sankoodana booreenaya oo dullaynaya yuu nabiga calayhi salaam inuu ku agtukada iskaba dhaafe guduhu u galay guduhu u galay mubaalaqatan bishukri weeyaan walirqaam inuu shukriga ilaahay ku shukrinaya ku xeeldheeraado iyo in dullaynta iyo sida uu nabiga calayhi salaam intuu ka adkaaday weliba gacanta ugu sii haya oo ugu dhaakadhaakoorhayo kale wayna bannaan tahay haddee iqaadat lkufaar iyo in laaga cadhaysiiyo arrin wanaagsan wey nabiga guduhu u galay calayhi salaatu wasalaam huwa asaga wa usaamatu usaama binu zayd wa bilaalun ibnu rabaax wa cumaan binu dalxat alxajabiy diinteenna fiiri dayaanada iyo islaamnimada iyo iimaanka iyo tafaadulka iyo kala koraynta iyo qurbiga dhowaashaha ayaa lagu kala gaadhaa dadkaa nabiga la socda calayhi salaam ee helay fursad ayna saxaabada intooda kale helin suxbe iyo gaar iyo gooni noqosho intii kale aynan helin dadkaa helay waa nimankaas usaam binu zayd oo mawle ah aabbihiina addoon ahaan jiray oo la xoreeyey mawla ibnu mawle ah iyo bilaal binu rabaax oo xabashi oon reer carbeed bahaynoo cajami ah iyo cumaan binu dalxa oo haddaba soo islaamay sanadkaa markaaba soo islaamay intaasaa nabiga calayhi salaam la rafiiqay oo la galay kacbadii wa cumaan binu dalxata alxajabiy cumaan binu dalxa xajabigu waa nisbo oo shaqadii ay qabanayeen loo nisbeynayo nisbatulcamal weeyaan walmihna marka xajabigu waa qofka kacbada ka shaqeeya ee ka shaqeeya muxuu ahaa kiswadeedii iyo albaabaheedii nadaafadeedii howlaheeda u taagan ayaa xajabi la yidhaahdaa intaasaa isla galay waa nabiga iyo saddex saxaabi fa akhlaqahaa calayh cumaan baa markii albaabkii xidhay oo celiyey si ayna dadkii nabiga alay slam baana amray leanna meeshii nabiga galay waa laiskugu imaan meeshiina waa guri yar halkaa dibni walba uu soo galo cadhiri iyo waxaa imaan kartaa neefqabatow in lagu baktiyo uma makata fiiha nabigu waa ku dhex nagaaday muddo ayuu ku jiray oo ku tukaday ku ducaystay qaala ibnu cumar baa wuxuu yidhi fasa'altu bilaalan bilaal baan waxaan weydiiyey xiina kharaja markuu soo baxay dadkii u horreeyey ee soo hor istaagay cabdullahi bin cumar buu noqday waa la soo horatamay bilaal baan waxaan weydiiyey maa sanaca rasuulullah nabiga muxuu sameeyey calayhi salaam qaala jacala camuudayn laba tiir buu nabigu wuxuu yeelay can yasaari xagga bidixda gacmadu tiirar bay hoos ku leedahay can yasaarihim wa camuudan tiirra can yamiini dhanka midigtaha wa alaaata acmidatin saddex tiirra waraa'ahu gadaal bu iska mariyey nabigu wa kaana albaytu kacbadu yoomaydin maalintaa waxay ka samaysneed calaa sittati acmida lix tiir ayay ka samaysneed oo ku taagneed uma sallaa markaasuu nabigu halkaa ku tukaday sala allah aleh wasalam marka gudaheedii buu ku tukanaya salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaala xaddaana abu rabiic zahrani waqutayba bnu saciid wa abu kaamil jaxdari kulhum can xamaad bni qaala abu kaamil xadaana xamaad xadaana ayuub can naafic can ibni cumara qaal qadima rasuulu lahi sal slam yowma alfatxi maalintii makala furtay ayuu nabigu soo galay fanazla wuxuu degay bifinaai kacba kacbada ardaageeda iyo banaankeeda wa arsala ilaa cumaan binu dalxa cumaan binu dalxa ayuu yidhi halaygu yeeray ninkii furaha kacbada hayn jiray fa jaaa bilmiftaxi furihii buu la yimid hooyadii buu u tegey wuu ku qanciyey markaasuu furihii ka soo qaaday weli mayna duqdi islaamin fa fataxa albaaba albaabkii buu furay albaabka asagaa buu furay furihii sidiisii baa loogu daayay ow cumaan lagama qaadin oo lama dhihin idinku eh, gaalad ahaan jirteen lama dhihin sidooda baa loogu daayay waxaa soo aroortay qowluhu tacaala in allaha yaamurukum an tuaduu amaanaati ila ahliha in allaha yaamurukum an tuaduu amaanaati ilaa ahliha yaa kuso degtay baa lihi ehelkeeda ammaanada ha loo guto ha loo daayo hala siiyo marka cali iyo kayrkii waa laga soo lama siinin waxaa loo dhiibay cumaan baa loo dhiibay lannahu niman la yidhahdo banu shayba markii ay qoraysh qaybsanaysay shaqada xaramka iyo howlaha magaaladan maka ka fulaaya qaar waxay qaateen calanka iyo dagaalgelinta iyo banu makhzuum qolo waxay qaateen siqaayatulxaaj xujayda waraabinteeda iyo howlahaasay qaateen banu haashim qolo waxay qaateen xagga kacbada iyo ka shaqaynteeda banu shayba la dhihi jiray sidiibay warka ay ahaan jireen jaahiliyatan yuu islaamkana u qiray waxaa la yidhi siday ku wadaa la yidhi hawsha saa ku wada sidii baa loogu daayey uma kadib fataxa albaab ah, wa bilaal ala ari faqultu libilaal waxan ku salla uma fataxa albaab albaabkii furay faqaala cabdullahi baa wuxuu yidhi fabaadartu الnaas dadkii baan ka hormaray oon ka degdegay fatalaqaytu rasuula allah nabiga alayh salam baan la kulmay khaarijan xaaluu yahay mid soo baxay baan ka hortegey wa bilaalun calaa irihi bilaalla waa gaba socdaayoo wuxuu saaran yahay sallaankii iyo sulamkii iyo jaraanjaradii faqultu libilaal baan waxaa ku idhi hal sallaa fiihi rasuulu ullah sal lla alay slam nabiga ma ku tukaday qaala nacam haa qultu ayna xaggee ku tukaday qaala bayna alcamuudayn labada tir dhexdooda tilqaa wejhi hortiisa ku yaalla qaala wanasiitu an as'alahu kam salla intee buu tukaday inaan dhahaan halmaamay buu yidhi meequu tukaday laakiin riwaayat fi sunan ku sugan baa jirta salla ragcateen oo la daciifiyo marka intee buu tukaday meequu tukaday baan yaan halmaamay wuxuuse hubsaday inuu nebigu tukaday iyo meeshii uu ku tukaday intaa wuu hubsaday salaadda markaa in lagu dhex tukan kara xaramka kacbada gudaheeda ayaa laga qaadanayaa sunno iyo faradna farqi ma kala laha liannahu asalka sunna meeshii lagu tukado faradna waa lagu tukan karaa qaar ahlulcilmiga kala qaadaya waxadaanaa ibn abi cumar xadaana sufyaan can ayub asikhtiyaani can naafic can ibni cumara qaal aqbala rasuulu llahi sala allah alay wasalam caama alfatx sanadkii maka la furtay buu nabigu soo qaabilay calaa naaqatin asagoo hal saaran liusaama binu zayd uu leeyahay xataa anaaha bifinaayi ilkacba kacbada banaankeeda iyo meesha ardaaga gusada ah banaanka uma dayuu fadhiisiiyey uma dacaa cumaan binu dalxa u yeedhay faqaala wuxuu yidhi itinii bimiftaax furihii kacbada keen fadahaba ilaa ummihi hooyadiis furaha haystay buu u tegey faabad way diiday an tucdiyahu inay siiso soo maarta habartu weli mayna islaamin mayna islaamin duqdu faabad way diiday an tucdiyahu furahayna dhiibi maayo tir furaha dhiibi maayo maxamed u dhiibi maayo faqaala markaasuu qanciyey wuxuu ku qanciyey wallaahi latucdiyannahu u dhiibtee oo furaha intaad ii dhiibto geeye ow haddaad ii diiddo layakhrujanna haada sayfu seeftana waxay ka baxaysaa min sulbii dhabarkayga wiilkaada waa dhintay asagaa isku jeeda haddaad isii weyda hooyo waa laydili oo seeftan ayaa dhabarkayga lagu kala goyn doonaa halkaasuu ka gala oo weye daqdaqatulmashaacir baa la yihahda waalidka ilmahaadibaa wax la yeeli wax kasta way dhaafsan wax kasta way dhaafsan si ilmaheeda u badbaado qaala faacdathu way siisay iyaa warqabay tiri haddi adigo lagu dili fajaءa bihi wuxuu ila yimid ila nabiyi nabiga calayh salaam fadafacahu ilayhi markaasuu u dhiibay fafataxa albaaba albaabkii buu furay uma dakara bimidli xadiid xamaad bnu zayd qaala waxadadana suhayr bnu xarb xadadana yaxya wahuwa qaطaan xaw xadadana abubakr bn abi shayba qala xadadana abu usama xaw xadadana ibnu numayr walafdu la xadadana cabda can cubaydillaah can naafic can ibni cumara qaala dakhala rasuulu llahi sala allah alay slam albayta kacbadii buu soo galay wa dakhala usaama ubaylaal wa cuhmaan bnu dalxa alxajami intaasaa isla gashay fa ajaafuu calayhim albaaba albaabkii bay soo ceshadeen awiilan in dheer badan baynu u ceshana albaabku jaafuu way soo celiyeen aqlaquudii uma futixa waa la furay fakuntu waxaan ahaa buu ibnu cumara awal man dakhal dadka u horraysay gala falaqiitu bilaalan baa la kulmay faqultu waxaan ayna salla rasuululah xaggee nabiga ku tukaday calayh salaam faqaala bayna alcabudayn almuqadamayn labada tiire hore fanasiitu waxaan halmaamay an as'alahu inaan weydiiyo kam sallaa rasuululah intee nabiga tukaday calayh salaam inta ugu yaray la tukan karo salaatu nahaar salaad waxaa ugu yar la tukan karo waa laba ragcadood laba ragcadood baa ugu yar qaala waxadaanii xumayd bn mascadata xaddaana khaalid can ibn xaari xaddaana cabdullah bn cawn can naafic can cabdillaahi bni cumar annahu intahaa ila alkacba kacbadii musharafadeed ayuu yimid wa dakhalahaa waqad dakhalaha nabiyu nabiga calayh salaam baana soo galay wa bilaalun wa usaama iyo cumaan waa soo marray waajaafa calayhim cumaan ibnu dalxa u soo celiyey albaaba albaabkii u soo celiyey waana ku jiraa famakahuu fiihi maliya xoogow bay ku nagaadeen uma futixa albaab albaabkii la fur fakharaja nabiyu sala allah aleh wasalam waraqaytu nabigaa soo baxay anna waan fuulay addaraja jaraanjaradii fadakhaltu lbeytaan gudaha u galay faqultu ayna salla nabiyu xagee ku tukada bilaalow sala allah alay waslam nabiga qaaluu haahuna meesha qaala wanasiitu waxaan halmaamay an asalhum kam salla waxay fawaa'idaynaysaa xadiidkan ibnu cumar radia allahu canhu dadaalkiisa uu ku dadaali jiray mutaabacata rasuul sala allah aleh wasalam nabiga inuu raaco dabagalo wuxuu sameeyey iyo qaabkiisa qaab uu la socdo aad ba u dadaali jiray radia allahu canhu saxaabada waa kaga xeldheeraa qaala wanasiitu an asalhum kam salla qala وxadثna qتayba بن سacيid بن جميل بن ضريف البغلاني qala xadثna layث بن سعد xw xadثna بن ربح محamed بن ربح بن مهاجر أخبرna layث عن بن شهاaب عن صالم عن أبيه أنه قاal dخل رasuل الlah صل sلم البيت nabigaa kacbada soo galay huwa وأsاma بن زayd وبilaal وcثmaan بن طلحة الxajamiي faأغلqوا عalayهim waa isku xidheen falama fataxuu kuntu fii awali man walaja qof ka horreeyey galaan ahaa falaqiitu bilaal baa la kulma fasa'altuhu hal sallaa fiihi rasulla ma ku tukaday qaala nacam sallaa bayna alxamuudayn alyamaaniyeyn xadiidka usaamo waa khilaafsan yahay bilaal wuxuu yidhi waa ku tukaday usaamana wuxuu yidhi kuma tukanin labada riwaaya is haysta waxaddaanii xarmana bn yaxya akhbarana ibn wahbin akhbaranii yunis an ibn shaab akhbaranii salim bn cabdillah can abihi qaal ra'aytu rasuula اllahi sala اllah alيه wasalam baan arkay dakhala alkacba soo galay huwa wausama binu zayd wabilal wacuثmaan bnu dalxa walam yadkulha macahum axadun qofna lama gelin uma uqliqat calayhim albaabkii baa lagu soo xidhay qaala cabdullahi bn cumar ba wuxuu yidhi faahbaranii bilaal w cuثmaan binu dalxa waxay ii sheegeen ana rasuula اllahi sala اllah alay slam sallaa fii jawfi اlkacba inuu ku dhex tukaday kacbada gudaheeda bayna alcamuudayn اlyamaniyayni labada tiir ee yamaaniyeynka dhexdooda xadaana isxaaq bn ibraahim wcabd bn xumayd jamiica can ibni bakrin qaala cabdu wuxuu yidhi akhbarana maxamed bnu bakr akhbarana ibnu jurayjin qaala qultu licaطaa waxaan ku yidhi asamicta ibnu cabaas ma maqasha cabdullahi bnu cabaas oo yaquulu leh inamaa umirtum biاطawaaf inaad kacbada dawaaftaan idinkoo bannaanka ka joogaan ina amray walam tu'maruu naynama amrin bidukhuulihi inaad kacbada gudaheeda gashaan naynama amrin arrinkaa ma maqasha ibnu cabaas oo leh qaala wuxuu yidhi lam yakun yanhaa hase yeeshee ma reebi jirin nabigu can dukhuulihi in la galo yuunan amrin laakiin in la gala ma reebin waaba galay walaakinii samictuhu yaquul waxaan maqlay qaala wuxuu yidhi lam yakun ma ahan ibnu cabbaas ibnu cabbaas weeye yanhaa can dukhuulihi hadhahoon laynama amrin inaad kacbada aad gudaheeda gashaad dhawaafkeedaanana amray hadhahee laakiin lam yakun yanha can dukhuulihi in la gala muuna diidi jirin ma nahiyin jirin ma reebi jirin walaakinii samictuhu waxaan ka maqlay ibnu cabbaas oo yaquulu ka soo xiganaya oo leh ahbaranii usaama binu zayd baa ii warramay usaamana wuxuu ka mid ahaa raggii la galay nabiga calayh salaam usaama i warramay ana anabiya sala allah aleh wasalam lamaa dakhala albayta markuu beytkii iyo kacbadii galay dacaa waa ducaystay fii nawaaxiihi kacbada dhinacyaheedii kullihaa dhammaan walam yusalli fiihi kuma dhex tukanin xataa kharaja ilaa uu soo baxay kuma dhex tukanin nabigu falamaa kharaja markuu soo baxay rakaca waa tukaday fii qubuli ilbeyti kacbada albaabkeedii qaabilkahaa ragcatayni buu laba ragcadood buu qiblada iyo kacbada albaabkeeda yuu nabigu la qaabilay wa qaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi haadihi alqibla qibladii la yidhi wixii madiine la joogay soo degtay fawalli wajhaka shadra almasjidi alxaraam waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shadrah yacnii kacbadii la yidhi u jeedsada qibladii la yidhi waatan buu nabigu yidhi sala allah alay wasalam ah, marka haddii aad xaramka joogto ama kacbada aad ag joogto waxaa mutacayin ah inaad caynteeda fiiriso muuqaalkeeda aad fiiriso si fiican u qaabasho ijtihaad lama ogolo laakiin markay kaa fog tahay oo innagoo kale hadda sidaa nahoo kale ah ijtihaad weeyaan jihadii baad qaabili un maa bayna almashriq waalmaqhrib jihadii baad qaabili nacam marka waa iska ijtihaad nas ma aha inaad toos u qaabishana waa dhici kartaa in xoogow dhinacaad ka tahayna waa dhici kartaa ood dhinac ka yar jirto laakiin haddaad masaajidkiiba joogto isku day inaad kacbada fiiriso ama aad qaabisho ood ku toosto markaa iyadaa nabigu wuxuu yidhi haadihi alqibla qibladii jihadeeda u jeesadeena la dhihi jiray waa tan qultu lahu waxaan ku idhi maa nawaaxiiha nawaaxiiha buu nabiga ku ducaystay baad tiriir maxay tahay afii zawaayaaha zawaayaadkeeda miyaa yacanii geesaheeda miyaa qaala bal fii kulli qiblati min albeyt may ee jiha kasta oo beytka ka mida ah ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ku ducaystay baa loo jeedaa riwaayadan ibnu cabaas iyo waxaa iskhilaafsan ibnu cumar oo midna ka warinaya bilaal oo leh nabigu waa tukaday weliba meeshu ku tukaday tilmaamaya waa bilaale eh. iyo ibnu cabbaas oo usaame ka warinaya oo leh kuma tukanin nabiga banaanka ku tukaday waase ku ducaystay labada riwaaya isku dhacday riwaayat almuhbit iyo riwaayat almanfi baa la dhahaa almunfi haddii riwaayat alihbaat wanafyi hadday kulmaan oo ninna uu yidhaahdo waa la sameeyey kuna uu yidhahdo lama samaynin qaacidadu waxaa weeyaan xadiiigaah oo culamaa اxadiiث ay dejiyeen ama ay culamaa fiqigaba iska qabaan markii de masaaisha fiqiga laga hadlaayo waa la soo qaadan karaaye waadna arkaysaa kutubta niqaashkooda iyo markay wax kale rajaxayaan in badan waad ku arkeen iyagoo leh albaatu muqadamun can اnafyi alihbaatu muqadamun waa marka laga hadlaayo uruqu tarjiixa masaaliku tarjiixa marka la maraayo maslak kamida weeyaan alihbaatu muqadamun can nafyi haddii iska hor imaadaan qofna wax nafiyey iyo qof wax ibaatiyo wax sugay ka sugay baa la qaadani lanna qof kale maya inuu halmaamay baa dhici karta qofka laakiinna waa la sameeyey cilmi ziyaado oo midkan kale ama halmaamay ama uunan ogayn buu sheegayaa ziyaadatu cilmi weeye usaamo marka waxaa dhici karta inuu intuu nabiga tukanayay inuu ducadii ku mashquulsanaa ka fogaa baa dhici karta baynamaa bilaal radia allahu canhu uu u dhowaayo o arkayay nabiga calayhi salaatu wasalaam marka nabigu waa ku tukaday baa raajixa oo laga hormarinaya riwaayatu usama binu zayd qaala xadadana shaybaan bn faruuq xadadana hamaan xadadana cadaa can ibni cabaasin an nabiya sala la alay slm alkacba buu galay wa fiihi sittu sawaarin kacbadu waxay ku dhisneed oo ka koobneed lix tiir sawaaridu waa tiirasha faqaama cinda saariyatin tiir buu nabiga ag istaagay fadacaa waa ku agducaystay walam yusalli mase tukanin waa riwaayat ibni cabaas wuxuu ka warinaya ibni cabaas riwaayadan waa mursal mursal saxaabi baa la yidhahdaa usaamuu ka warinayaa usaamana waxaa lagu xumbaaray cadamu cilmihi iyo mxuu aha inuu arrintaa ogaanin qaala xadanii surayd bin yohnas qaala xaddaana hushaym bnu bashiir akhbaranaa ismaaciil bin abi khaalidin qaala qultu licabdillahi bin abi awfa waxaan ku yidhi saaxibi rasuuliillaah saxaabigii nabiga ahaa sala allahu alayh waaalih wasalam adakhala nabiyu sala allahu alayh wasalam albeyt fii cumratihi nabigu beytkii ma galay cumradiisii qaala laa maya cumratihidaas maxaa laga wadaa cumrada la tasawuri karo inuu nabigu calayhi salaam intuu xaramka yimid kacbada dawaafay uu weliba oo maalmo joogay hal cumraa ah weeyaan waa hal cumraa ah, tee wey taas cumrat alqadaa liannahu cumrat alxudaybiya ma dhihi karaa ya war hadla ya cumrat alxudaybiya ma la dhihi karaa sababtuna ya maba gaadhinba nabiga calayh salaam maba gaadhinba ayib cumratu aljiciraana ma la dhihi karaa tii markuu maka qabtay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo uu aaday dagaalkii daa'if iyo hawaasin iyo awdaas iyo soo noqodkiisa jiciraana uu ka soo cumraystay habeennimo oo nabiga calayhi salaam intuu dawaafay kacbada uu noqon doono taa ma la dhihi karaa ayaduna baciid sababtuna habeennibuu nabigu yimid isla habeenkiiba wuu noqday isla habeenkiiba wuxuu ku laabtay meeshii uu ka yimid ta suuragalkaa waxay noqon lahayd waxaa suuragal ahaan karta cumratu alqaba cumrat alqabaana ma aha nabiga muuna gelin waa kan laa bukuir muuna gelin fii cumratihi ma galayn maya ma gelin sababta waxaa weye cumratu alqaba kacbada saddex boqol iyo lixdan sanan baa ku jirtay saddex boqol iyo lixdan sanan oo asnaamtii reer quraysheed carbeed ah oo ilaahay qayrkii la caabudi jiray ah oo ibraahim iyo ismaaciil oo aslaam gacanta loo geliyo oo layidhi faaliyayaal bay ahaayeen waxbay faalin jireen ku been unteen kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim asnaamtaasaa buuxday nabiga calayhi salaatu wasalaam markaana kacbada waaba la haystayba saddex maalmood baa nabiga loo qadaray oo layidhi joog kadibna naga bax marka meeshaa inuu galo rasuulka waa diiday xataa inuu soo xajiyo bacda alfatxulmaka sanadkii sagaalaad wuxuuan beydka la nadiifinin rasuulka inkasta oo sanadkii fatxulmaka laga bixiyo asnaamtii cilooyinkii u diida waxaa ka mida gaaladii baa joogta weli taasuuba nabigu u diidaya iyadoo kacbadii ku jirta asnaam inuu galana waa min baaba owla waa ka fogaaday rasuulka oo mana suuroobin markaa keliya wuxuu nabigu galay kacbada hal mar ah markaana waa xajat lwadaac wey markaana waa goormo cafwan fatxu maka weeyaan waxaa weeyaan fatxu maka markii maka la furtay oo laga dahiray beytkii asnaamtii iyo qurunkii laga soo xaaqay ayuu nabigu galay sala allah aleh wasalam oo ilaahay ku caabuday oo ku tawxiidsaday meeshii shirkiga iyo kufriga iyo gaalnimada la geliyey buu ku soo cibaadaysay oo ku soo tawxiidsaday sala allahu aleh waaalih wasalam wallahu aclam bilahi towfiiq sala allah wasalam ala nabina axmed